iskasika maywaad khaliiladiga maywaad waana warama akrintiis uwan luqatulcarab ma ku akri karo luqatulcarab af arbeed kuma akri karo kalaam carab ma ku akri karo laakin kalaamkiisa waa ku dhahi karaa waa ka jiraha luqadiisa fakarahaa ducadii sunada saas leeda digrii sunada latoon saa leeda waxaa lamid ah cunaydkiina saas leeda cunaydkii afham allahuma adinaadi af carab afka waa hadla laakin af carab ma ku dhahi karo haaskiis wuu jiraa takbiiraat intiqaalaat dhamaantood allahuma dad kulli ma dhahi karo alcarab ku dhahi karo laakin aftiis waa ku dhahi karaa afka laaki yani aftiis waa ku dhahi karaa aftiisa loo fikiraa marka inta la tasbiix waad imaadona oo rukuuc ay sinkaas laga midka qaadirka ahaa caajiska yani waa fikiraa qaadirka ki bar kari maya marka maxaa la yidhi afdalka waxaa taxiyaadka marka markala araayo ashhadu an laa ilaha illa llahu wa ashhadu anna maxameda rasuul llahi waxa afdal ah afdala sunada ka badan afdal ah babusiyaada in la yimaado diidmada rag la yimaado sidii rag badan ay yiri in dahiira jamac badan oo jamaaca weyn oo muctadiin oo cibra leh oo oo culamaa islaam oo cibra ku leh oo waaweyn dhammaantooda waa caddeeyeen shaarixaan imaam muctamil iyo rag kaleet isana waa ifteeyeen iyo magaciisii shabraamursi maxaa yeelay nabigaas markii laleeyahay يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد انهراء افضل ah sirا يكون sir waxa waaye waaa yani waxaan alamri lala amri rabiguu kacadhudu aan alamri sabab sheegida ziyaad dheeraadkeeda oo waaqic ala sabab sheego oo kuwii adabka ahaa waay tahay adabka adab afdal ah adab lagataway hata fadli badan adab lalimaada fadli badan ama xadiidka leehayo laa tusayifiin xadiiskii waa salaada dhexdeedii yani usanaysiin dahimaan xadiiskii waa jiraa xadiiskii baatil waayo asal ma lahaa culamada muxadisiinta dhan waafaqeen xadiis laa tusayifiin gaba hadda qabtaa sayid sayid ay dahimaan asuri kaasi yani xadiiskiisii xadiis asalla maaha muxadisiinta dhan waa yihiin salaaxulxadiisaa waa kaas sanaysiin laa tusayifiin maano asayduni xagga craabka kuxunyayda saydun lafdixidhaan ee eh, nabiga madhihinaysana asal malaha baadil waay intada sadramalki iyo ramali i kuwaasa xuseen maxaa yeelay siyaada lalihima sayd lahiraa nabiga sayd lahiraa meel kasta oo magaciis laxusa in lahiraa asuna hataa aadaanki oo ku jira daahir waay maxaa yeelay maxaa waay oo lajeedkiisa dhama a waay nabiga tacdiimkiisi waay aadaama maxaa waaye ogeys waaye alaam ilaam waaye ilaam waaye maxaa yeelay waxaa kutusihaa in lala imaan karo haddii ilaam ahaa lahayn xaya cala salaa xay cala salaa bakiiraad ana asxaabta waktigoodii hagiirad bi nabiga hasdahi jiri salluu alaa salluu fi rixaalikum allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxameda rasuulullah hagiiraadga oo masaaidka laga adimaayo nabiga has amri jiri niraa alaa salluu fi ay alsalaad alsalaam aldahin inaa iclaam asiyay oo yani lafdiga oo yani aadaanka alfaadkiisii inay ahayn yani ay ahayn maay ahayn tacabudi inay ahayn xadiiska laga kafaa tacabud maahe waa yani iclaam waay iclaam ad iclaam ahaa oasis waaye xadiis ahaa lahayn mari hadii ahataa waxaas dhahi lahayd haya ala salaad alfalaax dhahi lahayd hadda aadaanka roobga buaari muslim kulli waa keeneen saluu sladaxaalikum ninba afarkiisa kujirto alle markii xaya ala islam qaadaan dayshiisi waa kubedeli jirnaba ad dhaho saluu dugta ay ashhadu an laa ilaha illah ashhadu an maxamad rasul lah marki jiraan salgu waxaasan <coughs> afar bilinkiiyo kujirta maxaa yeele waxa lagu diidaa dhibka roosa isu marayaan daahir waaye tacdiimkiis la waaye au sumeeye siidnimo sumeeye bulshooda maga leehaayo yani lasoo aroori aadaanka badiisi siyaad in lasoo soo aroori saas laakin nabiga hadii da in la weynayo ilaahay tucaziruhu watuwaqiruhu ilaahna amriye fatacdiimkiisi iyo weynankiisi daan amri la weynayo tashriifaa la wadaa cumubay keenaysaa magod oo naga magaciisa xusuu xunkeenihaa allahuma salli wasalam caleyh alaa sii dawlad aadam alaa faxr usaaray waxay magaciisa husheego inta amaa sallayta calaa ibrahim maxaa socdaa marka wajib manduuba ala fi asaxi الثاني عشر السلام waaye على آله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعن يا كريم الثاني عشر إمام نووي وحاسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الثاني عشر رغلية أو تم إلمات معنى الثاني عشر في تم إلمات ومن الأركان صلاة أركان تيدي كمدها صلاة أركان تيدي كمدها السلام وايا سلام نقصي وايا الثاني عشر رغلية أو تم إلمات آه. الثاني عشر oo tama tama ulamaad oo من الأركان صلاة أركان في كمدة السلام سلام واي سلام مخصي واي سلام مخصي واي وأقله كأيام بدن السلام عليكم واي والأصح قولك في بدن جواز سلام عليكم سلام عليكم بدن آسف واي وسلام الصدق السلام عليكم واي وجوب كراس القرآن inta waaجب ah hadii lasaay السلام عaلaيكم jawاaز السلام عaلaيكم aصحalha qult ana hadaan ashana waawy aلaصح qolka oo badan alraajixa lihaa qolka raajixa oo almansuus oo la cadeeyey almanquul laga soo guuriyey min um kitaabka umka laga soo guuriyey um laga soo guuriyey waxaa waaye laa yujزuhu umkudu salaamu calaykum uguweyso allahu adinyaa aclamu kacaalime waanahu amarka ishaaniya laa tajibu mawaajibto niyat lkhuruuji salaada baxideedii niyadeedi mawaajibto waakmaluhu akmalu salaami salaanasiika ukaamil aasha badan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi waaye asalaamu calaykum waaye waraxmat ullaahi maratayni lama goos la hiraa yamiinan oo yamiinan miirta xaggeedii loo jeesto وشimaaلا badaca xaggeedii inuu ahaado waaye السلام عليكم ta hore miidi ay ahaato ta lamaada badac ay ahaato ملتفtan xaalacsahaayo في الأولى sanaanta hore oo migista inti oo malacsahaayo midigta yamiinka malacsahaayo inti laga arko khadahu lafoorkiisii warkii alyman oo mudiyey wafi taniyati kalamaadna waxau ahaa <clears throat> yani yani kalamaadne xataa yaraa khadahu laysar maanta foortiisa badxeed inka laga arko saas bilaaba yani salaas waay naawiyan xaalas koniisahaayo asalaam asalaam koniisahaayo alaa man yamiinihi inta oo madaxda xaggeedi ka jirto asunihiisahaayo asalaamaayo waisaarihi madaxdiisa xaggeedii kuwa jira asalaamaayo oo min malaaikati malaa'iga iwaisin ciisi ah iwa jinin jini ah wanlimaamu imaam hadiis yahay waxaasniyeystaa cala lmuqtadiina dadka oo ku xigtay oo salaada gadaashiis ku dukaaya suniyeystaa wahum muqtadiintana waxay niyeystaan alradda naqid ay niyeystaan caleyhi cala imaam loo naqo السلام waaye الثاني عشر kan tama lamaad السلام سلام waaye rugniya lama rugni arkaanta salaada kamida tamlamaad ki tamlamaad waxa waaye السلام waaye لخبر مسلم imaam مسلم صحيixihi aw khabarkii xadiikiisa aw daliil ah maxaasiri nabiga alayhi salaatu wasalaam lagu soo guriyey lahaa taxriimuhaa xarmashadeedii atakbiiru waaye wataxliiluhaa xalaalogeedine atasliimu waaye xaliljaadina atasliimu salaamasi waaye xadiis saxiix waaye oo muslim ragiis la weriyey inta waaye ad waaye maxaa la yiri taxriimuhaa xerashadeedii salaada halashadeeda waxaa lagu soo xarimay ah, xaaraam loo yeelay waxyaabaha oo maxaa loo wadaa taxriimuhaa wixii intii iida la gelin salaada la gelin oo ninka dukhaay oo xalaal ahaay oo warkii iyo magaciisii cunidii iyo abidii oo xalaalka u ahaayeen intoo salaada gelin ka hor oo laga reeb waaa yani aa lagu reebay marki salaada allahu akbar la siraa waxaa loogu xarimaa yani takbiir akbarta allahu akbarta sababteedii macnaa allahu takbiirtaas allahu akbartaa sababteedii sababteediya waxii inti salaada asgelin u banaan oo u banaanay yani yani laga xarim saasaa la yihaaha takbiirtaa sababteeda laga xarim markas allahu akbar la yiraa cunid male waa ka joogsadii sharaab male yani war male waxii xalaal u ahay dhan oo banaanaay intisaaad isgalin xaala waxal saas daraadeed waxa li nabigaahiga salaatu wasalaam taxriimuhaa atakbiiru taxriimuhaa atakbiiru xadiis waaya saxiix muslim waa kuli taxriimuhaa atakbiiru wa taxliiluhaa atasliimu saas xalaalo yujuud xalaal yujuud saa waaya xarmashadeedii macnaha adehnaa maxaa la xarimaa la xarmaa alaxaarimaa ala xarimay waxii iina horteedii oo xalaal ahaay warkii cabijii yani cunujii intaas waay gacmakii waxay baraaya socodkii waxaa kulli ala xarim taxriimuha atakbiir salaadii horteeda waxay ahaay waxaa lagu reebay alagu reebay bisabab takbiir allahu akbartaa sababteeda alagu reebay allahu akbar yaa intaas dhan ugu banaana inti salaada jalna xaaraam naqaan bacda taxriimhaa ataliilha alaaldeedi taliilha aldeedi halaaldeedina waaawaaye walaw halaalwaa aluu furtaa salaada loo baxaa atasliimu salaa nafsi aloo baxaa u banaayda alayhi salaatu wasalaam waa nafsi macnaheed maxaa waaye xikmada maxaa waaye yani oo loo xalaalxalilaayo musaliga ninka tukahaayo yani inaan afaal afaalushaashiya ah, xigmadaa ah wataayo azmeha waxaa mashuul asku ahay dadkaa mashuul asku ahay afaalkabiir alraa afaalkabiir afaalushaashi waay yani waxaas yiri yani sababta oo magaciisii oo salaamta loogu dhigi taxriirka bisalaam looga heli ninka yani waxaas ahay inti salaada asgelin waxa mashuul asku ahay dadka mashuulowka ahay cibaadasku jiri ilaahas ujeedi marki soo jeesto waaa yani asoo jeesta smee assalaamu calaykum akaas asku ahaay asku hoolaysnaay aska soo baxay taas marka assalaamu calaykum abadgeliyo التسليم وقاله محايد امام نووي رضي الله تعالى عنه وارضاه السلام عليكم ويا المرلغة السلام عليكم مرة والأصح جواز السلام عليكم قولك السلام عليكم قوله صبح صلاة وحواي الأصح وكاس يعني تاوى قلت عن لا يسري إمام نووي الأصح أصح المنصوص وراجح أها alasax oo raajixa ahaa oo macruufka ahaa raajixii muctamidka ahaa oo lasoo almansuusu macnaha lasoo guuriyey kitaabka umka lagu soo guuriyey imaam shaafici um shaafici laga soo guuriyey laa yujziuhu lmusallii ninka dukahaayo salaamu calaykum uma gudeyeyso dalika kaa uma gudeyso asalaamu asalaamu asalaamu calaykum salaamu calayka saas salaam hadii la shidin oo la shidin assalaamu calaykum hadii la shidin maxaa yeele shidka salaamu calaykum waxaa laleeyahay salaamun alif tanmiinta yani waxaa bedel ay ka tahay ashi oo alifta ilaamta assalaamu galaysa وأنصحa qolkaa saas wataado yani waa gudaysaa معنaha waxa waaye yani makruh waaye waa guday kartaa hadii <coughs> la shid mala shidmayso hadii la shidinne asalaamu calaykum haddaan la shidin waxba ma anfacaayo waxa waaye in la shida waa asalaamu calaykum lailaa asalaamu alaykum shiinteeda la shida waaye shiinteedi in la shida waaye manaa iyo in la tacriifiyo waaye allahu ib yaclamu ku caalim maxay tahay in la tacriifiyo shuruuday ku tacriifta oo la tacriifiyo asalaamu an geliyo shardigaas kamid yahay macnaa algeli waxaa la haddana kaafal khitaab lala yimaado waxaa la rabaa kanaa miin jamcina lala yimaado waxaa la rabaa ah, shardigaa inta in lala yimaado ba kaafal khitaab la tacriifay shardi waaye kaafal khitaab calaykum la helaa shardi waaye yani miinu jamci lala yimaado calaykum la helaa yani shardi waaye ina alfaadaadii in la xariiriyo iidan shardi waaye laftiisa inasmakashiida shardi waaye eh. hmm. inuu eh, eh. ahaado mustaqbal qibla markii salaantaas makasaayo inaa qiblada ujuuba qiblada iska bixin xabadkiisii inaa qabla qiblada adsnaato shardi waaye shuruudii kamidko waaye istiqbaal qibla waa rabaa waxa waaye shuruuda kamidko waaye waxa waaye lahimaad alla lahimaad shardi waaye tacriif filamaad kaas muxuu dhaar kii saddexaad minljamci kii afraad la labadeed kelimo kalimaadkeed assalaamu calaykumka la xariiriyo lagala goynin sanaad saxa waaye inaad lageshi anay ka ziyaadin oo nabiga xaggiisa soo si nabiga xaggiis waalidka ahaa ay ka ziyaadin oo macnaha doo ziyaad macnaha dooris isla imaan saddexaad waxa waaye waabisna waxka dhimaanin yani wixii socroon dhawa xagiisii in wax laga dhinimaan haddana dimidana hadii macnaa ay doorihinin intaadi dooriyaan waaba buraayaan si kalood waxa inaas ahaado ahaad salaanta af arbeed inay ahaato nabadgelyo korka ala yeelo ma nabadgelyo korkinya ala yeelo muso ahaayo waxaa wadaa in magaciisii af arbeed inay ku dhacdo shardi waaye ti todobaad waaye mm-hmm. ascarab inay ahaato ninkii qaadirka ahay ninkii ascarabta dhawaaqi karay oo afka qabay oo asradalka dhawaaqi assalaamu calaykum dhahi karo inaa sidaa waay kii dhahi kari caajis waa soo sheegay kii assalaamu calaykum ka caajisi inaadla waay mutlabadaas an waxaan aragnay gaalada muslimiina dhib aa lagu baraa ashhadu an laa ilaha illa allah markii dhawaaqayno shani ay ku keenayan mid waa unaqi jirnay waa beri jirnay aakhir aakhir waxaan waliibi jiray shaacada warsaa anraaci jirnay gaalabada waan muslimiin markaasi dhib baa isku yaala laftigaa oo carabiga inay keenaan muhamadu aysa dheheen istadaad waxa waaye sideedaad naftiis inaad maqashiyo isagaalaad waxa waaye naas uu yimaado yan salaamta fadhi uu imaado haddii fadhi is ugaanine bedelkiisa inaad ku keeno bitmanaad waxaaye xaal istiqbaal qiblati bisadri inay ahaato marka salaanta adhaceyso salaada markuu ridaayo asoo qiblada ujeedaya dhacayo jitami koowaad yani qasdulclaa ogeysi in yani ogeysi as ula qasdin salaanta inaa ogeysin as ula qasdin afaatan iyo ko shan iyo shan meel halkamaahayaan todobaatan iyo shii waa gaara qibla iska baxin maxaa dafeedka badanaa iminkai salaadaas ahayaan kaqaadahaya ala kul aal waa keenaynaa insha alla naqlaasuu bixin inaa magaciisi waaa laga yani asmaqashiyo laftiisii waaka laftiisa asmaqashiya al rabaa salaamta loo hoos iska dhigo hamsi as ulimaado waxyaala isku labanoo afka as cuno carabka as cuno dadka carabka cunaa jira oo horkii kuwaramaayaan dan la maqli karin haddii la maqlaya taa fishee aan la kaseynin markay daciifkayiin axkooda baaas unan yani hams hamsigaas wuxuu imaan waaya waxaa naftiisii inay maqalka kalaamta hamsi inaas ahaanin shardi waaya markaas maxaa ahaa ninka jama inta imaan calaa kuli xaal istiqbaalu qablaha salaanta keliya oo mushaba aheed arkaanta dhamaanteeda shariga ahayd salaada arkaanta dhamaanteeda qiyaamkii kucii sujuudkii اctidaalkii juluuskii kulli waaa shari ahay tan caam ay ku tahay istiqbaalqibla kul jirta salaantana kasii uula waaye marka shuruud salaanta waxa waaye haddii lagaa raaco waxaa laga dhigaa ilaa taman ilaa tan iyo ko atixiyaadkii salligii nabiga yani shuruudoodii shan ah shan shuruud oo arkaanta laheyd hadii laisku kulmiyo kulli intaa shuruudii oo salaanta shuruudii asaliga nabiga shuruudii taxiyaadka oo shan iyo shan hadii la isku jamciyo ilaa la gaarsiiyo hadii la kulmiyo waxay gaarayaan kulligoodii toddobaatan iyo dhowr ay gaarayaan alasaxu qolka fiyuudi badan ana alxaala washana laa tajibu mawaajibtu niyat lkhuruuji salaadii ka baxideedii niyadii mawaajibto waxaa la suneeyey niyatulkhuruuj suna waaye maca asalaami salaanta macegeeda in lala niyooda waaye ama salaanta niyatulkhuruuj haday hormarto oo ka hormarto laba hormarsiy hormarto salaadi waa bureysaa waa bureysaa suna laga dhigay waajib maaha asalaam maca salaam la socoto marki salaam marki assalaamu calaykum ahaada waaye qalbigiisi inaa salaad iska baxo waaye bada yani qabla salaama niyadimaska muxuu aad salaada waa ku buraysaa nafsida horteedii akmaluhu salaamka kaamin haashin akmal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi waaye lama goora siraa kan waajibka assalaamu calaykum waaye waraxmat ullaahi sunna waaye barakaatuhuna sunna waaye halkaas ilaa salaamta waajibkeedii oo salaada adigu baxi kartid oy kaaga furmayso assalaamu calaykum keliya waa idaa waajib ah waxaa sidaha markaa salaamu calaykumta maratana sidaha salaamu calaykumta lama goora sidaha mara waxaad dhahaa yani midigay ahaataa markay midig asmarasaayo marada sadexdiisii multifatan xaal yahay fi lulaa yani marada oo marada horo noocaas midisa yamiina xaalas ku bidixis madaxsaa midigtiisi xataa idaa akadahu layman laga arko dhafoorkiisi midgeeyey waa taas talamaadne hataa yuraa inti laga arko tilamaad salaamta lamaadne xodh lcaysar yani dafoorkiisii oo badaxa ahaa oo kaas inti laga arko saasas ilahaa malrawahe marka maxaa waaye mustaqbala qibla malrawa waxaa lelawa assalaamu calaykum qoorta laska wareejiyo maana saan dadka lahaayo salaadoodii ku buraysaa maxaa qabladaas ku buci waaya ko asaa dhaha assalaamu calaykum l السلام عليكم إليها وخطر وعلى الله هذا السلام عليكم قوت الاسكوريجي وحيث على سنة تسكى أغراس يجوان نفوق أركان على السلام عليكم صلى الله عليه معنى السلام عليكم السلام عليكم خدمة بواسع حتى رواية صلاة خلص جليسة وخلص محمد أنفعايو حتى يرى خده يا أركان يعني أنت غلاش جوبته أنت واحد تيجي غلاش جو أركان كاس واحد مع تمام الالتفات على الوضاء مناسية تام هاشي صلاة لما مركب حال سناها مركاسي يجي على سناها بين كوري سكتة لطيفة أنا أسجلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله يعني آمس أو خفيف إيه انك تحجليه الصنع يعني يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم والله حديدي يا لك ستة لطيفة هي شخص hadii hal kaliya isku gaabto isku gaabsado tamaamkeeda waxaa loo inay ku dhacdo ila qibla ay alladii hore kii hore yani usoo dhigeysahayo san oo asalaama salaamta waxaa la sumeeyaa aysar naagan xaalas yahay ta uniyeysahay asalaama salaamta waxaa dhigeysahaa ninka dukhaada musalliga waxaasuu niyeysi ahaa imaaman haddays yahay ama ma'muuman ahaado ama munfarid ahaadan kaligu dukhaado salaanta waxaasuu niyeysahaa maca taxalluli inaas u niyeysto calaa man yamiinihi i iska baxaaya waxaasuu niyeysahaa calaa man yamiinihi yani inta oo midigtiisa xaggeeda jirto aasuu inta midigtiisi xaggeeda jirto aasuu الإنسان وجن جنها مؤمنين جنية مؤمنين توبي مسلمين تدك مؤمنين توبي ملائكة أسونيسها أمريكيسي جوان انت اللي يقول لك فده ما انت أسوأ أمريكا حقادي جلال أسونيسها كم بدأ هذا وحسبيسها إذن انت بدأ حديث جبت أو ملائكة أو إنس oo insi leh oo jib inkaas imaamka marki islaansuniyiisa haddana ado muktadiina kuwa kusoo xirteen asuniyiisa wahum iyana waxay uniyeysahaayaan aradda assalaamu calaykum waraxmat llah asalaamu calaykum waraxmat llah ika uniyey sababta uniyeysi kuwaas haddana inta ku xirteen ikana assalaamu calaykum ta ay leeyahay raddi ay niyeysahayaan salaamka maxay leed usul salaamti salaami dadkii ku xirnay waaye salaad halibteedii ay niyeysahayaan haliy alimaam ay ku haliyaan akaasoo niyeysahayaan akaasoo niyeysahayaan oo <coughs> muradda ay niyeysahayaan intam oo haddii imaam as yahay ama maamuun as yahay haddii maamuun as yahay haddii imaam as yahay haddii munfarid as yahay salaanta maca taxallul taxal ahaana soo <clears throat> saarif keliya oo oo kaaina wax kaleete keliya malo yani haddii sujuudo malu kaaftoo maayo waxaa rabaa mustahna wujuuba niyat alkhuruuj inay jirin aarabaa niyat alkhuruuj waajib maaha salaanta meha ay ku gudayso itlaaq ahaan waxa waaye <clears throat> adoo gaafil ah babaxaysid ama adoo aafil ahaan saarifaas ajooyi ama hadii saarif ajooyo oo wax kaleeto mashhuulihaayo yani waa ku waajibaysaa yani aad yani oo dunyaisaa waajibaa waxaa la yihi asoo gadoomo oo soo aska baha salaanta soo caamid ah caalim ah waxna uniyeysanin oo soo saas isku soo baxo miinta inteeda waxaa la rabaa markii iltifaadayo wejgiisi marka saa umalesaayo horta waxaa la rabaa waxaa shardi ah in xabadkiisna yani as ilaaliyo qiblada isqaabilsanaayo ilaa amiim aljamc asuu yimaad markii alaykumta asdawo aqsaama ka ahay karaa markaas is intaan waayo xabadka waa soo bixi karaa haddii usoo yani weliba oo miim aljamc liimaamin oo soo gadoomo oo soo caaliga oo kastaayo oona og salaadiis waa bureysaa ama waa halmaantan ahay nin jamcigii mamaga ama jaahil iska ahay markaan waa iska xabakaas banaanka kabaan ka bixiyey salaadiis waa bureysaa wakaas salaantiisii markaa mala tirihaa macduulow ahaay ama samada waxaa la yidhi mala tirihaayo wakaas icaaddaa waajibtaa salaamtii haddii usuga oo xabadkaa aska bixiye qiblada aska jeesiyey markaa asalaamu calaykum as leeyahay warsu ogaado inaa xawadkiisii uh, qalbigaas ka leexiyey waa soo naqaa kadna soojeysah macduur waayo oo makabureysoy macduur waayo jaahilaska ahaay ama waa halmaansanaay usoo halmaansan as qiblada ka jeediyey makabureyso markaas waa macduur waayo ee qibladii usoo ujeedaa soo naqahaa assalaamu calaykum haddana as dhahaa waa kainta